waa tatabucu lahar dadka raad raad aqoonka ah qofkan raadkiisa iyo meeshuu ku istaagay ayay dul istaagayaan kadibna waxay leeyihiin qofkan waa dumar ama waa rag qofkan waa qof weyn ama waa qof yar qofkan waa qof intaasoo sano jiro qofkan xilli hebel iyo daqiiqad hebel ayuu halkaan maray qofkan wax culus ayuu siday amaba wax ayuu xambaarsanaa qofkan yacnii qaafada waxaa weeyaan waa dad ikhtifaaul ahar raadka raaca oo raadka muxuu ahaa ciddii raadkaa lahayd wixii uu ahaa caddayso ayaa qaafo la yidhahdaa marka raadkana way raacaan sidoo kalena nasabka lagu murmo marka laba qof qof laisku qabsado oo qofkan la yidhaahdo muxuu ahaa hebel ayaa dhalay ama hebel ayaa dhalay ayay isu eegayaan kadibna waxay leeyihiin hebel ayaa dhalay hebel ayaa dhalay ayay leeyihiin marka kaafada waa dadkaas weyaan kaafada marka maadaama aan alaaq ku jirnay alaaq maadaama aan ku jirnay iyo waxaa weeyaan asbaabta alaaqa keentana ay ka mid tahay in liska shakiyo oon soo marnay baabulicaan marka licaankii sababta keenaysa ay ahayd howlahan ku saabsan in liska shakiyo qaafada marka canuga lisku qabsaday xukunkiisii ma caddayn karaan oo kaba soo qaad canugan ninbaa wuxuu yidhi canugan aniga ma dhalin gabadheen waxay tiri may adaa dhashay ilan cismadaadu ku dhashay ninkan malihi saasay ku tiri maadaama aysaa tiri marka kaafadii hawsh ma soo geli karaan oo ma dhihi karaan canugan gabadhaba gabadha runla mise waxaa weeyaan ninkaa runla ma dhihi karaan arrinta ayada marka ayuu imaamka u keenay in qaafani min la yidhaahdo oo dadka kala saaro inay jiraan inuu caddeeyo oo raadka noqotaya iyo ilmaha noqotayaaba laakiin sharci ahaan ma la qaadan karaa oo nasabkii canuga ma lagu sugi karaa oo aabbihii ma loo sugi kara hooyadii ma loo sugi karaa masalada waa masalo kale weeyaan arrin fudud ma ahan qaafo in wax lagu suga oo la yidhahda muxuu ahaa la yidhaahdo maalan canugan hebel ayaa dhalay iyo hebel ayaa dhalay in istinaas weheshi la weheshado oo canugii markuu ninka qaafada sheegay siduu nabigeena ugu farxay sala allahu alay wasalam farxad iyo waxyaaba nocaas ay keento waa baab kale laakiin in xugun uu ka dhasho khaasatan wixii ku saabsan intifaacu lwalad aw tawutihi taas waxaa weeyaan waa baab ku noqosho u baahan xadiid saddex kun afar boqol iyo saddex iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasa ala abarna qutayba bn saciid qaala xaddatana layd bn sacd can mishaab zuhri can curwa can aisha intaba waa taqaanaan qutayba waa imaamkii aad taqaaneen iqatun habt eh, leyt bn sacd almisri waa imaam ahli misra ibn shaab zuhri waa imaamkii curwa bn zubayr alfaqiih athabt aw iqa can caaishaa um muminiin radia allahu ta anha qalat waxay tmuna caisha ina rasuula rasulka sal slm dakhala wuu soo galay calaya anuu ii soo galay masruuran xaal uu yahay mid aad u faraxsan nabigeena ii galay calayhi salaatu salaam isagoo faraxsan leed umuna caaisha tabruqu waxaa birbirqi oo iftiimi asaariiru wajhi wejigiisa meelaha tutubmays tutubankaas meelahaasa ayaa birbirqi markaa saas qofka u yihahdo kale tutubaa ma soo gelisomaaha amaba waxaa weeyaan qofka uu hadli marka meel kasta oo saa u yar tutumaysa ama xariiqahaas ayaa wada birbirqayan iftiimayaan fa qaala wuxuu yidhi alam taray miyaadan arkin caaishoy anna mujazizan ninka mujaziz la yidhaahdo nadara wuxuu eegay ilaa zayd ibna xaariثa ayuu eegay iyo wa usaamata bna zaydin ayuu eegay usaama uu zayd u dhalay fa qaala kadibna mujaziz wuxuu yidhi ina bacda haadihi اlaqdaam gomdahan barkeed la min bacdin barka kale ay ka ahaatay waa laba lugahan waa lagu isdhalay oo soo kala jeeda ayuu yidhi sidaa darteed nabigeena calayh slat slam aad buu ugu farxay xadiid ku xigaan galno oo isku macno yihiin saddex kun afar boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas abarna isxaq bn ibrahim alxandali waatiqat tabtan xuja qaala ambana sufyaan athawri can الzuhri can curwa an caisha radi sufyaan ibnu cuyeyna maad iga qabataan markaan hor iri can zuhri abaqadan waa abaqadii sufyaan ibnu cuyeyna can zuhri can curwa can caaisha radia allahu taala arda qaalad waxay tirmuna caaisha dakhala calaya rasuula nabiga alla iso galay sal slm daata yowmin maalin maalmaha ka mida masruuran isagoo faraxsan faqaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishoy alam taray miyaadan arkin ana mujazizan ninka mujaziz la yihahda almudliji mudliji ee ree bani mudlaj ee ka tirsanaa ama ka mid ahaa dakhala calaya inuu iisoo galay wa cindii ana agtaydi waxaa aday usaamata bnu zayd ayaa ahaaday fara'a wuxuu arkay usaamata bna zaydan zaydin ayuu arkay iyo wa zaydan iyo zayd oo aabbihii ah wa calayhimaa ayaga korkooda waxaa saarnaatay qatiifatun katiifad amaba gobusta ama go waqad qaطayaa walaal qad qaطayaa ay dabooleen ru'uusahumaa ru'uusahumaa labadooda madax ay ku dabooleen qadiifadaas oo badad ay bannaanka imaaday oy muuqata aqdaamuhumaa gamdahoodii lugahoodii way muuqdaan cirbihii iyo waxyaa wada muuqda qaybta saran waxaa ka saaran goiyaa ka saaran fa wuxuu yidhi mujazis almudliji haadihi tanayto aqdaamu waa gomda iyo lugo bacduhaa barkeedna uu ka ahaaday min bacdin barka kale uu ka ahaaday waa lagu isdhalay ayuu ku yidhi radia allaahu tacaala canhuma marka kaafada waa saas marka ninkaas nimankaa ree bani mudlaj carab ragga kaafada lagu yaqaan laba qole ay ahaayeen laba qole ayaa kaafadaas lagu yaqaanay qolyo waa qolyahan hadda aan sheegnayoo bani mudlij nimanka ahwa nimankaas horaan ayaa loogu aqooni jiray qolyana waa qolyo haddaba jooga oo waxaa weeyaan qarnigan soo gaaray oo la yidhaha bani mura intaba jasiirat alcarab ay degan yihin ilaa hadda way joogaan bani mura la yidhaahdaa waxaa weeyaan eh, wax alla wixii qawaafada ku saabsan ama qaafada ku saabsan waa loo geeya haddaba way joogaan haddii aad aad tagta riyaad iyo xarameynka i aad tagto bani mura unbaad raasanaysaa ay wixii marka baabkaas ku saabsan fartan bay kugu fiiqayaan intaad meel aad ku istaagto aad leeda meeshaan qof ku istaagay intaad soo wada aad leeda qof meeshaan ku istaag sheeg inuu adiga adiga waa ku dhaha laga yaabaa intuu ka hor imaad ugu yidha adiga waa wax meesha ku istaagay lugta ayuu fiirinaya waa wax cilmi ilahi usiiy subxana wa tacaala marka qaafadaasa weeyaan ya saasaan u fahmay haye ya ya waa magac saan kole saan u aqaano magaciisa inuu ya unbaan aan mxuu aha u haystaa saa weyaan waa sida haddii wax kale ay soo baxaan noo soo gudbiye si aan ugu noqono kow baabu islaami axadi zawjayn labada isqabto midkood islaamitaan u islaamay iwa takhyiiru lwaladi canugii in la khiyaargeliyo ayuu baabkan u baabiyey labad isqabtay ayuu mid islaamay canugna waa ka dhexeeya canugii in la doorrimaadgeliyo in uu nabigeen uu samey sal la slm baabkan u baabiy hadii saddex kun afar boqol iyo haddii maxaa meeshaan maxaa imaaday haddii laba qof oo isqabtay ummad islaamo maxaa xaaladda imaanaysa gabadhi iyada qof musgaal amaba ah hoos karta markii waa fasaqmi soo qodob maaha ninkina waxaa weeyaan ilahi wuxuu yidhi subxana wa tacaala walaa tumsikuu bicisami lkawaafir dumarka gaalada ah cismadooda iyo xeragooda waxba ha haynina ayuu rabbi yihi subxana wa tacaala markay isqabitaan meesha waa dhammaaday marka la kala furan la kala guur xaalad haddii aysaa noqoto ilmaa udhexay ilmihiisa lyeli doornimaadgelin uu nabigeen u sameeyay aynu tagayna insha allah tabaaraka wa tacaala xadii saddex kun afar boqol iyo san shan iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasi ala akhbarna maxamed bn khaylaan alcadwi wa iqa qala xadaثna cabdالrazaq bn hamaam sancani wa iqat xaafid qala xadaثna sufyaan athawri waa imaamkii can cuثmaan bn muslim albatiy wa saduuq caabu calayh iftaan filay inay tahay nacam can cabdilxamiid ibnu salmt alanصaari waa majhuul waa majhuul weeyaan can abihi abihi salmt alanصaari waa صaxaabi radia allahu canhu arda can jaddi awowgiis abu salmt alanصaari oo abu salma salama abiya wayaan marka salamihina waa saxaabi nin kale cabdilamiid cabdilxamiidna waa majhuul majhuulcayn mis majhuul aal muxuu noqonayaa majhuul aal axsantum annahu ninka la yihahdo abu salamat alansaari oo cabdilxamiid awowgii ah aslama wuu soo islaamay wa abadta kadibna alaaqkii u dambeeyey ayuu ku dhuftay imraat imra abat cafwan waabat imraatuhu dheh wa abat imraatu haweeneyd waxay diiday an tuslim inay soo islaamta fa jaa waxaa yimid ibnun wiil oo lahuma ayaga u sugnaaday oy dhaleen sagiirun ay yar lam yabluqu اlxuluma aanan qangaar ahayn faajlasa الnabiyu nabigu wuxuu fariisay alah slat slam alaba abi haahuna halkan ayuu fariisiiyey kow walumma hooyadiina haahuna halkan ayuu fariisiiyey uma intaa kadibna khayarahu canugii anan qangaar ayuu doornimaad geliyey faqaala wuxuu yidhi allaahuma alla ihdii hanuuni oo meesha kan muslimka u jiro xaggiis mari fadahaba ilaa abiihi aabbihiis oo muslim ahaa oo abu salama ahaa ayuu aaday radia allahu tacala canhu ardaa marka doornimaadgelinta waa dhacday maaragtan xadiidka marka laba qof xukunka meesha laga qaadana maxay tahay laba qof haddii ay kala tagaan oy canug isu hayaan in waxyaabaha la sameey ay ka mid tahay ama ariiqa la mar ay ka mid tahay altakhyiiru lilwalad canug in la doornimaadgeliyo in kasta oo masaladaas canuga iyo xadaanadiisa yaa ku haboon ay masale kale tahayo baabulxadaana kole ay ku imaan doontaa waxaa weeyaan yaa ku haboon ma hooyadii mise aabbihii marka haaliban waxaa weya hooyada ayaa canuga u naxariis badan canuga ayaa u naxariis badan inta markuu yaryi markuu weynaadana aabbaha ayaa u dhowrid badan marka le waa masale iska khilaafi oo taqaanaan xadiid saddex kun afar boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa xadiidkaas hore saxiix weeyaan waxaana ku jira majhuul xadiistan waxaa weeyaan mararka qaar lafdigaas xadiidka meelo badan oo xataa mararka qaar saxiixeynka ayuu ku aroori marka sanadka isaga ah wuxuu ku ansaxayaa marka saxiixun likhayri ayuu noqoni saxiixun likhayri ayuu noqoni sidaa weeyaan saddex kun afar boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasacali caleyh raxmat lla akhbarna moxamed bin abdillah al sancaani waa qaala xaddaana khalid bin xasan hojaymi waa tab qaala xaddaana majrij cabdimalik bin aziz bin jrij waa tabtun yursil waydalis qaala akhbaranii ziyaada ibnu sacd alkhuraasaani iqatun tabt can hilaal ibni usaama alqurashi waa can abi maymuunata alfarisi abu maymuuna alfarisi almadani waa qaala bayna goor ana aniga cinda abi hurayra abu hureyre aan la jooga yaa dhihi abu maymuun ayaa dhihi faqala wuxuu yidhi abu hurayra ina imra'atan haweeney ayaa jaacat u timid rasul rasulka u timid sal l slm faqaalat waxay tihi fidaaka abii wa ummi hooyaday iyo aabbahay aan kugu furtay ina zawji ninkayga yuriidu wuxuu doonayaa an yadhaba inuu la taga bibni canugayga inuu la taga yuu doonayaa waqad nafacanii wuuna i anfacay canugii wasaqaani wuu isoo waraabiyey iga soo waraabiyey min bi'ri abi cinabata ceelkaas magacaasla baabucinimo ninka la yihahdo loo tiiriyey ayuu iga soo waraabiy oo iga soo biyadhaamiyey waxbaad ii taray haddana aabeed wuxuu rabaa abii wuxuu rabaa cafwan inuu iga qaato fa jaaءa zawjuha ninkeeda ayaa yimid wa qaala wuxuu yidhi man yukhaasimunii yaa igula murmi fibni canugaygi yaa ila haysto fa qaala wuxuu yidhi nabigeena calaه الsla slam yaa ghulaami wiilow haadaa abuuka kan waa aabbaha wahadii umuk tan waa hooyada fakhud qabso biyadi ayihimaa shit mid alla midkii aad doonto gacantiisa ama hooyada ama muxuu aabbaha mid un gacanta qabso oo raac fa akhada biyadi ummihi hooyadii gacanteeda ayuu qabsaday fainطalaqat bihi bay la talaabaqaday la tagtay saas ayuu leeyay abu hurayra radia allahu tacaala canhu arda marka takhyiirka waa xugun jira baabu cidda almukhtalica haweeneyda khulciga isku samaysa oo ninkeeda cismadiisii iyo qabitaanka u qabay intay xoolo inka siisay sidaas ugu siibatay oon soo marnay baabulkhulc waa tii aan soo marnay baabka isaga ahaa gabadha khulciga iyo khulacaa samayso cidadeeda maxay noqoni laba madhabood waa madhabka koobaad hadday marba dhiig uu ku dhaca dhiigga koobaad gabadhii ninkii khulciyay muxua wada galeen kadibna meher ama hau celiso ama hanti kale ha siiso yacni waa khulac ayaa lagu furay soo laguma furin noqosho dambe waa dhamaatay marka inay baab kale waa guur dambe on waa baa-ina gabadhaas marka cidadeeda maxay noqonaysaa wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaثatu quru soo mahin saddexdi quri miyay sugi mise maadaama ay noqosho hadda meesha oolin oy baa-ino gabadhan tahay oon hadda inay muxuu isjeclaadaan oo muxuu aha rajciye meesha ay oolin hal xaydo ayaa ku filan istibraaga in raximkeeda inuusan caruur ay ku jirin hal xaydo miyaa ku filan culimadu way isku khilaafeen masalada waa masale khilaafiya lidaalika eh, xadiidka axaadiista uu imaamka soo qaada soo qaada ama noo keeni doono waxaa weeyaan waxaa ku cad in hal xayd haddii ay gabadhaas muxuu ahaa ay ku dhaca oo xaydka isaga ahna ay daahir ka noqoto inay ninkayrta guursan karto sayid cumaan ayaa arrinkaa qabay waa madhabka sayid cumaan sidoo kale waa riwaayo oo alimaam axmed laga soo wariyey imaam nasaa-in wuu qabaa oo ujeeda u baabeeyey kow waa qodob qodobkaas qodobka labaad jamaahiir ahlicilmi alimaam shaafici uu ka mid yahay amaba alimaam shaafici andhaha waxaw jamahir hadda aan la aadin wuxuu qabaa maya waxaa weeyaan wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaثatu quru saddex quri waaan waxaan ahayn ma maraysa ayuu la taagan yahay annaga marka madhabkeenna waxaa weeyaan wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaثatu quru saddex quri waxaan ahayn gabadha haddii ay khulci lagu furo iyo haddii caadi loo furoba waxaa weeyaan wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaثatu quru dhankaas ayaa la maray intaa weeyaan ciddada uu ku shega waa inta yada xadis saddex kun afar boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai alay akhbarana abu cali moxamed ibn yaxya almarwasi waa iqa qaala xadaanaa qaala akhbaranii shaadaan ibnu cuثmaan akhuu cabdaan alasdi waa maqbuul qaala xadaanaa abi abi wa cuثmaan ibnu cuثmaan ibnu man alcataki waa iqa qaala xadaanaa cali ibnu mubarak alhunaa'i albصri waa iqa can yaxya bn abi kaiir waa iqat yursil ydlis qaala akhbaranii moxamed bn cabdiraxmaan alqurashi waa iqa ana arubayic binta mucawid gabadha la yidhaahdo arubayic oo ina mucawid ahayd ibnu cafra mucawidna waxaa la yih cafra ayaa akhbaratu waxay u sheegtay ana haabit ibna qays ibna shamaas saxaabiga jaliilka ah radia allahu ta ada haabit waxaan ku sheegnay inuu yahay haabit waxaan ku sheegnay inuu yahay nabiga marka loo eego ya afhayeenkaa khaiibu rasul lah sal slm waxaa lagu magacaaba khaiibu rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi waali wasalam kow ana haabit ibna qays ibna shamaas daraba wuxuu garaacay imraata haweenaydiisii fakasada yadaa gacanteesu gacanteeda uu bashka siiyey gacantu ka jibi wa hiya iyadana jamiilatu bintu cabdillaahi ibn ubey cabdillaahi bn ubey ayaa dhalay jamiila la yihahda gabadha radia allah ta adaha gacantu bashka siiyey faata akhuuha walaalkiid ayaa yimid yashtakiihi isagoo ugu dacwooni ilaa rasul rasulka ugu dacwoonay sal slm fa arsala rasulla nabig alle wuxuu diray ilaa haabit ibni qays ibn shamaas ayuu adeeg u diray fa wuxuu ku yidhi markii mxuu ahaa liisu yimid oo hawshii laga wada hadlayoo xayfiyaadkii iyo arrintaa u jirtay dhan walba laga hadlay ayaa wuxuu ku yidhi nabigeen khud qaada alladii xoolihii laka calayka laka ala lahaa calayka khud qaada alladii xoolihii lahaa iyada u sugnaaday calayka xoolihii ay kugu lahayd adi qaado wakhali sabiilahaa ee gabadha sida iska fur waa tii dhihi jirtay waad garanaysaanoo waxaa weeyaan walaakinii akrahu alkufra fi اlislaam gabadhi waa xaalad adag ahayd maxkamad dheer ay ahayd qaala wuxuu yidhi haabit ya maxaa kala duwan sahla ay ahayd marka marka isagaa nin olobas markaas <laughs> haabit marka <laughs> haabit haabit salba ti hora gabadh labaatan marka soomaalida maogta ninka eh, mxu dumar furka badan ama garaaca badan marka da waa lisu sheegayo gabar lama sii waa taqaanaa iska marka doo iska doobaba oo inuu gabar la baxa mooyaane marka dambe waxa muxuu ahaa gabar uu soo doono eh, waa ka marka waxaa umaynaya daabit khatar u ahaa radia allahu taala arda ya haye yani ninkii muxu gabdha furka badan iyo gabdha dilka badan iyo iska imtixaana wa badana isbedelay marka waa qiso kale waa cafwan jasakum allah khayr waa qiso kale nacam marka waa mar labaad jamiilan haddana waa ka so ninkii faataa akhuuhaa yashtakiihi ilaa rasuli lah farasa rasul la sl ila haabit faqaal low khud aladii laka alay laha calayk wakhali sabiilha qaal wuxuu nacman waan yeeli faamarahaa rasul nabiga wuxuu faray sal slm an tatarabasa inay sugta oy u kaadiso oynan guursanin ama ciddo ay ka dhigata xaydatan waaxida hal xayd fatalxaqa biahliha kadib reerkeeda iska ado oo oy danaheeda qabsato xadii saddex kun afar boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiis xasanan saxiix xasanan saxiix maxaa loola jeedaa horaan u sheegnay alimaam tirmidi ayaa aad u badiyay xasanan saxiix waa laba shay xasanun cinda qowmin saxiixun cinda qowmin aimada qaar waxay yihahdeen xadiidkan waa xadiid xasana markay eegeen sanadkii iyo saabkii loo wariyey qolan waxay yihahdeen maya xasan ma ahane waa saxiix hadduu laakiin ari laba ariiq leeyahay taas waa hal ariiq bas du xadiiska hal ariiq ku imaaday xasanu cinda qowmin saxiixun cinda qowmin laakiin hadduu laba ariiq ku imaaday ariiqun xasanun fii ariiq wa saxiixun fii ariiq sidaa weeyaan saasay culimmada ay ku sheegaan iyo aqwaal kale oo tiro badan lakiin labadaasun ku dhega waayahay qaala imaam abarna cubaydillahi bn sacd ibn ibraahim alqurashi waa azuhri wayaane ibn ibrahim bn sacd qaala xadaana cami adeerkii waa yacquub ibn ibraahim ibn sacd aلzuhri waa iqaة faadil qaala xadaana abi yacquub aabbihi waxaa wey ibraahim ibn sacd ibn ibraahim aلzuhri waa iqaة xuja tukulima fiihi bilaa xuja cami bn isxaaq maxamed bn isxaaq ibn yasaar waa saduuqun yudalis qaala xadaanii cubaada ibn waliid ibn cubaada ibn saamit alansaari waa iqa can rubayc binti mucawid صaxaabiya sagiira radia allahu ta qaalad waxay tihi qaala wuxuu yidhi raawigi can rubayc bint rabic ayuu ka wariyey ninka la yihahdo cubaada qaala wuxuu yidhi cubaada qultu laha waxaan u yidhi rubayi waxaan ku idhi xadiiinii iga waran xadiiaki xadiidkaadi qaalat waxay tihi ikhtala'tu waxaan khulac isaga furay min zawji ninkaygii uma kadibna jitu waxaan u imid cumaan sayid cumaan markuu amiirka ahaa weyaan ama khaliifat muslimiin uu ahaa radia allahu taala arda fasaltuhu waxaan weydiiyey maada calaya min alcidda maada calaya korkeyga wixii ahaaday oo min alciddati cidda ah inta bilood amaba inta quri amaba inta xayd oo waxaa weyaan aan ciddadii ay ku dhammaanaysa ayaan weydiiyey qaala wuxuu yidhi wa ana anigana faqaala wuxuu yidhi laa ciddati calayk ciddo horta lagama rabo ilaa an takuunii inaad ahaato xadiiثati cahdin xadiiثatu cahdin ogaalkeeda miduu ku dhow yahay bihi ninka oo ninka inaad wada dhaqanteen oo hadda intaad daahir noqotay daahir duhrigan uu kugu fura muxuu ahaa duhrigan uu kugu furay inaad isku taabateen ood ku dha isku dhaqanteen inay jirto ma oyane wax ciddoo lagaa rabo lama arko kow fatamkuii haddii marka arrinta ay jirto oo cidda xayd muxuu ahaa xaydka intuu aad ka xurowday aad amaba aad ka daahir noqotay kadib oo daahirka noqoto lagu furay u ku taabtay e amaba waxaa weeyaan ha saas waa ha haddii marka aan lagu taabanin oo marka adigoo daahir ah oon lagu taabanin lagu furo ciddo lagaama rabo o kow ilan raxmkaada waa beri haddii marka laakiin duhriga lagugu taabtay faxayda wey mar hal xayd baad markaad ku tirsanaysaa fatamkudii marka waxaad nagaanaysaa xataa taxiidi ilaa aad ka hayso xaydatan hal xayd qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaha sayid cumaan wa ana ana mutabicun waxaan daba socdaa oon raacayaa fii daalika arrinkaas oon ugu dayanaya qadaaa rasuulilah rasuulka alla xukunkiisa fii maryama almaqaaliya gabadhii maryam ahayd oo bani maqaala oo jilib ree ansaariyada weeyaan ka dhalatay nabiga siduu ku xukumay ayaan aniga daba socdaa oon ku dayanhayaa kaanat waxay ahayd taxta haabit ibni qays ibni shamaas fakhtalacad khuluc ayay muxuu ahaa samaysay haye <laughs> tanna waate <laughs> marka hadda ninkii khaiiba rasuulila meeqad ka haysaan marka saddex ma haysaan mid waate ya yaxya bin salhy tan labaadna waa jamiila bint cabdillahi bin ubey tanna waxaa weeyaan maryam almakaaliya marka waa <laughs> aleyh ramat اllah allahu taala ragga boogta waa kala nooc waxaa laga yaabaa ninkaas inuusan ceeb haba yaraata lahayn laakiin ay un ka maqanta sancadii dumarka lagu dhaqi lahaa bes aa suuragala ah. mogta waxaan tab iyo sanci u baahanta lacag badanaan haystaa iyo aftahanaan ahay iyo ragnimadayda xoogan iyo waxaa weeyaan yani waxaas ma aha tab waxaan tab badanaa jira tab mar dhalinyaroy guurka waxaa lagu wadaa tab iyo waxaa weya inay sanca laguma wada inta aan sheegnay walaa xataa kuwa kale laguma wada marka waxaa laga yaabaa saxaabiga jaahilka ah inuu tabxume ay qabatay un oo belo kale aad qabin ood bakayl ahayn inuusan dumarka dilaynin inuusan ataa dumarka rag waaa jirta mta qof dumarkii yani xataa aan ragnimadii w aanan w dhan inay ukaamilayaan laga yaaba oy tabti un ka hadlaysnayd tabti marka waxaa laga yaabaa inay ku dhacday iska ilaaliya eh. Eh. ya eh. saasay leeda <laughs> <laughs> marka dadka noocaas waa inay ragga quruxsan la socon khatar wa shee cali wuusoo wuxuu leeyahay waxaan ku arkay islaamta markay ka sheeganaysay gabdhaha mid ka mid ah maalinaan daaqada ka yara eegayo marka ragay wada socdeen saddex nina ah. alcudatu calaa <laughs> marka markaan daaqada ka eegay ayaa marka saddexdii ninka uga foolka xun uga foosha xun ayuu noqday marka saasaa marka hadday ay saas jirto marka haddii aad xogaho muxuu ahay rag ka aad kaaga qurux badan marka islaam islaamada agagaarkeeda maraysa rag kaaga qurux badan aad muxuu ahay aadaa ula socon arkaad meel aad ay ka dhow yihiin arka khatar wa dumarkana ayaga waa lamid dumarka ayagana waa lamid waaya kaleyba waa waxyaabaha cajaa'ibta ka mid ah. haddii qisaskaas la gala waad la yaabaysaan wax qariib aad arkaysaan oo dumarka iyo ragga sida ay yacni kuma xirna qofkan waa wadaad waa sheekh waa saxaabi kuma xirna qofkan bini aadam bini aadam wa marka habdhaqanka iyo qurux iyo qurux dari iyo gacan furnaan iyo bakhaylnimo iyo ad arkaysan hadda abu sufyaan ninkaa taqaana ibnu xarb oo ninka geesiga ahaa oo ugaaska ahaa oo qoraysh o dhan madaxda u ahaa markaas soo islaamay oo xaaskiisii oo qof weliba waa yeel howeyn ay soo wada islaameen ayaa iyadoo dacweynaya nabigu imanay sal slm markaas ayada nabi allow abu sufyaan waa bakhayl markaad biilkiina waxaa wey anigi caruurteed wa gu lama siinayo ma hayno caruurtii waa ba'ayaan waa nin weyn la socda marka haddii aan intaan jeebka aan gacanta u rita biluqatina waa aan kadibna isagoon ogeyn aan xogoo yaro ilmihii iyo wixii aan dabka ugu shuba aan kala soo baxa isagoon ogeyn ma dembiyaa soo gaari mayuu dhahay nabiga sal slm adig iyo muxuu ahaa iyo caruurtaada wax idinku firan bilmacruuf si wanaagsan ka soo jiida dhib ma laha oo xaqaad ku lahayd marka sidaad ku heli karto baad ku heli abu sufyaan marka ma nin maanta waa loo maraynaa marka markaad guurka iyo baabkaad imaado waa baab kale guurka iyo cishrada zawjada nin waxaad arkaysaa qiyaamuleylka aan ka baaqanayn oo soonka naafilada eh, muxuu ahaa aan daynayn oo dikriga ilah rabka aan ka qaadaynin oo eh, yani wanaaggiisa adla yaabi laakiin ilmihiisa ay ku baktinaan dhaqaalan haysta ad arki mushkiladu waa masaaib markuu maqaayadahaas tagana waxaa laga yaabaa inuu saaxiibadiis yani kusii daya min ku soo dhacda mararka qaar reerkaagiiyo muxuu ahaa baahi u qabo wax adiga muxuu ahaa maanta aad awoodda markaad qof iska ajnabi oo duur socda intaad maqaaxad fariisis kadibna aad toban kun aad ku bixiso soo ma dareemays xanuun neef arigaad ugu soo gedi kartaa reerkaagi ya marka mararka qaar waxaa laga yaabaa qofka inay yani tartiib alawlowiyaat meelihii waxaan kale horumarintoodii in qofka uu seegaa laga yaabaa oo muxuu ahaa waxaa weeyaan ibda binafsika uma mantacuul hadduu qofkaan baahan yahay oo xaalad adag kusuant waa baab kale laakiin iska faajifaajiyo sheeke iyo aan soo yar caweyne iyo aan meeshaan ka soo yar shahn iyo intaad tiraa kadibna saaxiibadaan aad si fiican aad ugu sii dayso ilmahaagina ay muxuu ahaa xaaladooda isku toosnayn oo maraq bilaash insaa tacbiir loo karan waa mushkilad mushkilad waa waaya marka maryam almaqaaliyin waa kaas halkaas ay ka dhacdayna radia allahu taala anha baabun mastuniya wixii la soo reebay baabka noo baab yahay min ciddati muطalaqaati gabdhaha la furo ciddadooda wixii laga soo reebay wاlmuطalaqaatu yatarabasna alaa quru somayn marka arinta ayad ahayd kuwa laga soo reebay ayuu noo sheegi doonaa imaamka laakiin sheegitaanku u sheegay waxaa weeyaan taas bas laguma dhegnaanayo oo kuwa muطalaqaata oonan saddex dhiig sugayna inay jiraan muu noo sheegi rabaa waxaa weya waulaatu اlaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna ku uurkala amaba xaamilada ajashooda waxaa iyo ciddadooda waa inay dhalaan walow hal habeen baa ka dambeeya furiinki wulaat amaal ajaluhuna an yadacna xamlahun waaya imaamku marka naski naski ayuu sheegi laakiin naskigaas waxaa weya takhsiis in ula jeeda laga yaaba lakin hadda naski adoo muuqdo meeshaan igaba muuqdo allahu aclam xadii saddex kun afar boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiis xasanun saxiix qaala alimam nasai abarana zakariya bn yaxya iqatu xaafidun khayaad sunna ayaa loo yaqaana laqabkiisa qaala xadana isxaq ibrahim alxandari isxaaq marka hadda booska intuu galay intuu geli jiray marka hore sheekh nasaa haddana muxuu noqday sheikhu sheikh nasaa qaala ambana cali ibn xusein ibn waaqid alquraysh waa saduuqun yahim qaala xadaanii abi aabihiis oo ah xusein ibn waaqid alqurayshi waa iqatun yahim wiilkana muxuu ahaa saduuqun yahimu qala xadaanii abi qaala xadaanaa yaziid annaxwi yaziid ibnu abi saciid annaxwi waa iqatu caabid can ikrima mowla cabdilahi bni cabaas waa iqatun imaamu fi tafsir waa taqaanaan can ibn cabaasin radia allahu ta anhuma fii qowlihi caza wajal maa nansakh wixi aan nasakhno oon tirno oo min aayatin aayad ah aw amaba nunsihaa aan hilmaamsiino ama aan ku hilmaamsiino nati waxaan keenaynaa oon la imaanaynaa bikhayrin biaayatin aayad oo khayrin ka khayr badan minha aayadda hore aw milihaa ama ayada latoo ah saas ayuu rabbiga yidhi subxana wa tacaala aayaddan imamku wuxuu soo qaadanaya naskiga inuu ilaah xaggiis ka imaado subxaana wa tacaala xugun ayuu rabbi nas ku keeni kadibna uu nasakhi bedelkeeda ayuu keenayaa ama mid ka wanaag badan ama ka fudayd badan wa qaala rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waidaa badalna haddii aan badelna aayatan aayad aan ku bedelna makaana aayatan aayad kale booskeeda aan gelina wallaahu aclama wallaahu alla weynada aclamu isaga ayaa aqoon badan oo ugu ogaal badan bimaa yunazil wuxuu soo dejini ilaa akhiri aaya qaaluu inamaa anta muftar marka inuu aayad aayad alle ku bedeli waa naskigii ayuu aayaddaasna imaamku soo qaatay caleyh raxmat wa qaala wuxuu yidhi aayad kale rabbiga subxaana wa tacaala yamxu wuxuu tiri allahu alla weyne maa yashaa wuxuu doono wayubitu wuuu rabana wuu sugi wacindahu alla agti waxaa ahaaday um looxulmaxfuudka ayaa rabbi agtii ahaaday marka waxaa weeyaan aayadaha saddexda marka waxay caddaynayaan in ilaahay subxana wa tacaala aayaddu rabana soo dejini tanuu rabadan uu qaadi umuu nasakhi xugun ayuu soo dejini xugunka rabana uu ku bedeli laa yusalu camaa yafcalu wahum yus'aluun intaas marka imaamka waa gogol xaarasho kadibna wuxuu yidhi fa walu maa shay kanu horeeya oo nusikha la nasakhay oo min alqur'aani qur-aanka ka mid a ah, alqiblatu waa qiblada oo qiblada xaggay ahayd toban iyo toddoba bilood ama toban iyo lix bilood ama toban iyo siddeed bilood ayaa marka nabigeena u imaaday sal sl magaalada madiina wuxuu dukanaya dhanka waqooyi oy marka iyada qiblada ka jirtay qibladana maxay ahayd baytulmaqdis u dukan jiray laakiin aad wuxuu jeclaan jiray in loo bedela dhanka kacbada berigii uu muxuu ah xataa maka joogay qiblada waxay ahayd baytmaqdis lakin muxuu samayn jiray intuu dhanka kale ka mara kacbada ayuu marka kacbadii soo qaabili kadibnu baytmaqdisna uu lasii qaabili jira nabigeena sal allahu alay waslm lakiin marka magaalada madiina la imaaday kacbadii intay martay koonfur ay martay lidalika ree madiina xagge u tukada mataqaanaa hadda annaga inta u tukana tukad amaba waqooyigaan u tukanaa soo ma reer madiine markaa madiine joogto masaajidaha kuli mexraabkooda dhankan waa koonfur la socda dhammaan xataa masjidka nabiga intuu u jeeda intuu ma jeeda intuu u joodaa ilan kacbadiia gadaal ka martay waqooyir waxaa ka xiga bayt اlmaqdis ayaa ka xigta marka lidaalika nabigeenna intaasoo bilood ayuu saas madaxu rogrogay oo leeya waxaa weeyaan ma waxay soo dega oo oo meesha dhankaad lagu aadiyo qad naraa taqaluba wajhika fi الsamاء falanuwaliyanaka qiblaة tardaaha fawali wajhaka shaطر اlmasjid الxaraam xayثuma kuntum faul wujuhakum shara waa hadda anaga waxaan ku taagana wa waxayumaa kuntum meel alla meesha joogtaan iyo xilli aad joogtaan iyo si aad hataanba inta aadaa laysiiyo amarkaasaa la bixiyey soo ma marka naskigaasna waa dhacay oo waxaa weeyaan tan kale muxuu ah arrinta uu sheegi rabowa wax u horreeyo la nasakh waxa u horreeyey qiblada taas waa aayadda aan sheegnay midda labaad wa qaala wuxuu yihi rabbiga subxaana wa tacaala waalmuطallaqaatu gabdhihii la furay yatarabasna ha korteena oo ha sugeena bianfusina nafafyaalkooda alaaata quru saddex quri quriga marka ma saddex jeer intay daahir ka noqdaana mise waa saddex jeer intuu xayd kaga dhaca waa masale khilaafi ayadna ah laakiin saddex un dhiig ama daahir noqosho ha sugeena weyaan alaaata quru waaya qodob waa qodobkaas isna alla ay saasuu yidhi wa qaala wuxuu yihi rabbiga subxaana wa tacaala wallaa kuwii yaisna dhiig inuu ku dhaca ka quusteen oo yaaisaadkii min almaxiidi xayd ka quusteen oo min nisaa'ikum dumarkiina muslimiinta ka mid a muslimaadka ka mid a muslimiinta ka mid a in iltabtum haddii aad shakisaan fa ciddatuhunna ciddadooda alaaatu ashhurin waa saddex bilood fanusikha waa la nasakhay min dalika wa qaala wuxuu rabbiga subxaana wa tacaala wain طallaqtumuuhunna min qabla an tamasuuhunna intaadan taamarin ka hore famaa lakum korkiina ma ahan calayhina famaa lakum ma aha famaa lakum adin korki famaa lakum idinma ahan calayhina korkooda min ciddatin cidda oo tactaduunaha aada tirsanaysaan wax ciddad ah ma jirto weeyaan saddexdan qodobo marka dambe tii hore waa garanay qibladii waa garanayo qad nara taqalub wajhka fi الsama falanuwaliyanaka qiblata tardaaha fawali wajhka shaطra اmasjid اxaram baa lagu yidhi taas dhamaatay qodoba qodobkaas qodobka labaad waxaa weeyaan ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala dumarka la furay ciddadooda waxaa weeyaan inay saddex quri saddex jeer intay daahir ka noqonayaan ama saddex jeer intay ka xaydayaan ay u kaadiyaan waa qodob tan dambe wuxuu yidhi rabbigan subxaana wa tacaala dumarka loo yaqaano aisaat ama yaisaat waxaa tihahdaba xaydkiia ka go'ay waa qallashay meeshii wax aba yaraatee tifiq oo dhig oo ka imaana ma laha khalaas waa dhaqmaad baxday waa kuway soomaalida dhihi jireen markay dhaqmaad baxdahaana bustaha iyo waxuu ka qaadana iyo masallahu ka qaadani dii ka aaday wabillaahi altawfiiq waa dulmiga khatarta ah, oo halista ummadda soomaaliyed ay ku sameeyaan dumarka marka gabdhahaas aysaadka ama iyo aysaadkaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa ayagoo la qaba ayaa la furay gabadhi iyadoo aysoon dhiig ila dhiig quru meesha ma taal maxaa la samayna marka saddex bilood ay marka iyada ay sugi fanusikhadan marka min dalika waxaa laga khasiis ka dha arrintaas laga sii khasisay oo laga sii dhex bixiyey dumarkii la guursaday iyagoo loo galmoonin oon la reeraysanin ayaa la furay ma dhacdo arrinta ayada haddii ay dhacdo xukunkooda muxuu noqonayaa wax cidda haba yarato ay leeyihiin ma lahan wain طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin famaticuuhuna wasarixuuna saraaxan jamiila marka inta hadda isu daba taalla waxaa weeyaan hadduu markii la furay haddii ay dhiig uu ku dhacaa saddex dhiig intuu kaga dhaco ka daahir noqdaan ha sugeeno waa qodob qodobka labaad haweeneyda la furay haddii ay xaamilo tahay ciddadeeda maalinta ay buluq ka siiso canuga ayay ku dhammaatay subaxdii waa guursan kartaa ka bax qodobka kale dumarkii waxaa weeyaan ka quustay in dhiig uu ku dhaca oo ay ahaa ciddadooda waxaa weeyaan oo dhiig uusan ku dhacaynin waa saddex bilood ka gudub haddana dumarkii la guursaday oo la furay iyaga oon loo galmoonin wax ciddahaba yaraato ay sugaan ma lahan horay ka guursanayaan subaxda la furo subaxdeeda kale ay guursanayaan ama isla maalinta ayada ah waa dhibaato ma lahan sidaa weeyaan marka intaas ayuu marka imaamka meesha ku soo arooriyey istitnaha marka uu leeyahay marka ma stuniya min ciddati اlmuطalaqaat wاlmuطalaqaat yatarabasna bianfusihina alaaثata quru saddexdu quri marka waxaa laga khasisayaa gabadhii aysada ahayd iyo gabadhii waxaa weeyaan aan loo galmoonin ayaga marka xukunkooda ka duwnaanaya tanna ciddama laha middaana waa saddex bilood sidaa weyaan nacam m hmm? Ah, ah, ah, ma naqaan maafi macluum nimin nimin nimin la yidhaahdo bangladesh iyo bakistan oo xarameynka joog oo ahlu khayr ah oo khidmada igu taagan ee af carabiga moog tahay fi ay ka fi fidaas ilah u barakeeyey marka marka inta de wax walba fiiha gillan xageed ka imaadad leeda mogta ana fiiha jihuna intay u socota ana fiiha ruuxuna marka ma fi macluum marka markaad wax weydiisa waxay ku leeyihin ma fi macluum allahu aclamta bedelkeeda waxay leeyihin marka ma fi macluum waay waa soo waa soo fiirnayna insha allah baabu ciddat mutawafa canha zawjuha haweeneyda ninkeeda uu ka dhintay ciddadeeda waatan marka waa baabka hadda ad weydiinaysa sheekhay baabka asaga waa kan marka haddii inta ingu soo marta ahlan wasahlan hadii kala soo fiirinayna waaye xadiidka saddex kun iyo shan boqolaad caaw meesha aan joogna mujadan meel waxaan gaarnay weligeer aanan gaarin alxamdu lilah rabbi alcaalamiin ilahi waxaan ka baryana subxana watala inuu naga aqbalo naguna anfaca noona taamyeela isaga ayaa qaadir ah oo afuur ah oo cafuw oo bixin badan kariim ah waa xadiid saxiix intaan ogaada sala allahu alay waslem ahlu xadiidi akaru annaas salaatan cala nebi sal l slm dadka ahlu xadiidka waa dadka ugu badnaanta badan ku salli nebi maxamed alayh slat slam hadda inta aan fadhinay inta jeer uo nabigeenna calayhi salat slam aan sheegnay oo nin walba kan akhrina iyo kan maqlaaba ay sal alla slam leey bal waxaa laga yaaba caawa inaan ka dhacno ilaha fadliga subxana wa tacaala boqol jeer ama ka badan aan ka dhacna laga yaaba oon waa fadla ilaahay subxana wa tacaala uu ahlu xadiidka ku khaas yeelay iyo ciddii kale ood ilahay waafajiy inuu salliga nabigeena badya alah slat slam xadii صaxiixa ah. xadii saddex kun iyo shan boqolaad akhbaranaa hanaad ibnu sari abu sari waa iqa can wakiic ibn jarax aru'aasi waa iqa can shucba waa imaamkii qaala xadaanii xumayd ibnu naafic alansaari waa iqatun ree ansaarid ayagaa xuneeyey waa iqa can zaynab bint umi salma waa rabiibat rasul lah sal slm waa saxaabiyad qaalat waxay tiri zaynab Um, qaalat waxay tihi umu xabiiba zaynab ayaa hadalka wadatay eh. qaalat uma xabiibata uma xabiiba uma xabiib ma taqaanaan yaa dhale abu sufyaan ramla axsant waxaa weeyaan lidaalika waxaad ogaataan abu sufyaan meel weyn ayuu nabigeena ka joogay sal l slm marka hore ha dhibo laakiin gadaal dambe boos sahlan kama joogin boosaska qiimaha badan ka jog waa ka mid ah gabadhiisii ramle ahayd ayuu guursaday uma xabiiba Um anaga hooya noo noqotay muslimiinta o dhan marka waa sodoga nabigeena calayhi salaa slaam sidoo kale mucaawiya abi sufyaanna qoraaga nabigeenna waxyiga u qora oo qur-aanka markuu soo dega ragga waxyiga u qora iyo waraaqaha nabiga u dira mxuua wufuuda la dira ragga u qora ayuu ka mid ahaa sekareteerka nabigeenna waa insaxata tacbiir calayhi salaa salaam marka ree muxuu ahaa abi sufyaan baab sahlan kama joogaan nabigeena agtiisa sal l slm lidalika mucaawiya ibn abi sufyaan dadkan shiicada ah ama raafidada ah iyo dadka ayaga ku saamoobay albaabka ay ka soo jibiyaan waa marka guriga in la jabsada la rabo oo la dhaca soo albaab lagama jebiye shan albaab dulah soo albaabka lagama soo dhaca albaabka marka ay ka soo dhacaan oy waxaa weeyaan inay saxaabada duraan ama ay gaalaysiyaan ay ka soo galaan waa mucaawiya ibn abi sufyaan waa annagana waxaan kaga horgeynaynaa khaalu lmuminiin haddii aan muminiinta o abtagoo difaaci weyne ila waxaa maxabiiba oo hooyadeena ayaa walaalayihin sooma marka annagana difaaceena ahlu sunnaha diyaana waxaa weeyaan almudaafaca can baab addukhuul ila asaxaaba wa can khaali ilmuminiin baabkii albaabka saxaabada marka in la cayaal raba loo soo maray albaabka isaga inaan muxuuha difaacno aad u waardiyeyno sidoo kale aan waardiyeysano saxaabada cafwan eh, aan waardiyeysana abtigeen oo muminiintao dhan haddii ay eh, maxabiibo u taha Ah, bint abu sufyaan ah mucaawiya muxuu noqonayaa abtiyo noo noqonaya marka baabkaas ha loo tooghayo meesha m xarbi adagaa socda waaya uma xabiiba ayaa waxay tihi samictu rasul rasulka ayan ka maqlay sal sl qul isagoona laa yaxilu uma banaana limra'atin haweeney tu'minu rumays billahi alla weyne walyowm alakhir maalinta aakhira tuxiddu inay isbasaasiso ama ay asay saarato asayga madaxa la saarto eh, oo cad oo dumarka ay saartaan wax kusoo aroora hadda un hayna ma lahan laakiin kollayba inay jamaalka iyo quruxda dumarka ay ka tagaan indakuulka iyo isbarfuuminta iyo waxaa weeyaan sidoo kale eh, xinaha iyo huruudka la marsanayo waxaas inay quruxda inay qabaystaan caadi usan nadiifiyaan dhib ma lahan laakiin inay jamaal iyo si ragga ay jiitaan taas ayaa la diiday ixdaad ayaa la yihahdaana looshinka maaa kuwa carafta laha <laughs> adi quru quru qurux lama ogola jamaal wixii keena lama ogola waa noo imaan doontaa wax ka xataa crem iyo looshin wax ka yaraa loo diidi doonaa imaanayna waaya laa yaxilu uma bana limraatin haweeney tuuminu billahi alweyne walyowm alakhir maalinta akhra tuxidu inay u asay saarato biluqatina ama ay isu basaasiso calىa meyitin qof ka dhintay awgii fowqa alaaثaةi ayaamin saddex maalmood in ka badan ilaa calىa zawjin nin mooyane arbacata ashhuri waashraa afar bilood iyo toban maalmood ama toban habeen ayay muxuu isbasaasinaysaa oy waxaa weeyaan isqurxinaynin oo jamaalka ay ka fogaanaysaa sidaa weeyaan ilahi wuxuu yihi subxana wa tacaala wاladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhuri waashra waa naskii qur-aanka wa xadiidkana waa kan saddex kun shan boqol iyo koobaad waa xadiidka ah waa xadiid saxiixa akhbarna moxamed ibn cabdillah alsancaani qala xaddaana khalid bn xaadi hujaymi qala xaddaana shucba an xumayd ibn naafic alansaari mowlaahum can zaynab binti umi salma saxaabiya sagiira radia allahu taala adaha wa can ummiha kadalik qaalat waxay tihi qultu waxaan idhi hmm? waxaa idiin qoran can naafic can zaynab binti umi salma sheekh nuur maxaa ku qoran qaalat ma idin qoran mise qultaa idin qoran qultu can ummiha maxaa misqaadan marka wax kale sheega nusko kale imaanaysaa qultu can ummiha aan ku noqdo marka hadalkaas marka waa xumayd ya marka xumayda wuxuu le qultu waxaan ihi can umiha hoyadeed ay ka waraysa naam waayahay qaala xadaثana shucba can xumayd ibn naafic mawlaahum alansaari weeyaane oo iqa ah can zaynab binti umi salamata yuu ka wariyo qultu waxaan dhahuu yidhi xumayd ayaa dhihi can umi aha hooyadeed ka waraysay oo umu salame ahayd ah. maya shucba inaad sii adawa ah, shucba wa ha qultu waxaan idhi shucbaa dhihi can ummiha zaynab ma ka warisay qaala wuxuu yidhi xumayd nacam sidaa weyaan ha marka qultu ninka dhahayaa waa waa shucba qofkan dhaha waxaa weeyaan nacam dhahana waa xumayd ana nabiya nabigeena sal l slm oo umu salm ayaa ka waranaysa ana nabiya nabigeena sala allahu calayh wasalam su-ila waxaa wax laga weydiye can imra'atin haweeney oo tawafiya canha zawjuha ninkeedii laga oofsaday fakhaafuu waxay ka baqeen ugu baqeen calaa cayniha isheedii inay indhabog iyo indha xanuun ku dhaca ay u baqeen ama indhabeesho suila waa wa laga weydiya nabigana sal sl an imraatin haweeney twafii canha zawjuha ninkeeda laga oofsaday fakhaafuu calaa cayniha isheeda ay u baqeen ataktaxilu miyay indhakuulanaysa indhakuulka ilan dawaa ku jirta oo indhaha dawa u yahay hadduu nooc fiican yahay fa wuxuu yidhi nabigeena sal slm qad kaanat qad xaqiiqe kaanat waxay ahaatay ixdaa midiin xilliga jaahiligi tamkuhu mid ku nagaata fii beytiha gurigeeda fii shari axlaasiha dharkeeda kan ugu liidan ugu qaabka daran xawlan sanad kaamilah ayaa in muxuu ahaa dhar aada u liidan intay xirato karaama intay xirata oo aada u liidan ay sanad kaamil guriga ku jiri jirtay uma kadibna kharajat ay soo baxaysay falaa maya lama ogola yani xilligii hore laa qubays walaa waxaa weeyaan walaa dhar iska bedel walaa abadan walaa biyo taabasho ma jiri jirin hal sano kaamil hadduu ninka ka dhinto halkaasaa muxuu aha ay ku uraysa gabadhii ay ku baabi arbacata ashhurin wacashran ay tantadiru wa tactadu arbacata ashhurin afar bilood iyo cashran toban maalmood waxaa noo imaan doona qeyb kale laakiin axaadiista imaam muslim kusoo aroortay ayaa aad u qeexiisa arrintaa iyada waxaa weeyaan waana soo marnay kutubihii horan soo marnay qaybo ka mid aan kusoo marnay haweeneyda xilliga jaahiliga haddii ninkeeda uu dhinto oo inay ciddo tirsato ay noqoto waxaa weeyaan sanad kaamila ah horta ciddeeda waa kow tan labaadna wax isnadiifinho loo ogolaa ma jiro markaasa waxaa weeyaan marka ay soo baxdo oo waxaa caado u ahayd markay sanad kaamil ay qurmoon iyo wasakh iyo rafaad iyo niyad jab ay ku jirta ayaa daabbaa loo keeni jiray neef ari iyo waxbaa loo keeni jiray kadibna neefka ariga ahaa ayay ku rafan jirtay amaba ay ku rugan jirtay neefkuu dhimana kow qurmoonkii iyo ayasay ku nooleen daftarkeedii neef ari wixii dilay ya ma aqaan nisba jubadda ay ku dilaysa ma naqaana de isa adi kolley neefka mau noolaan waa dhimanaya ur iyo jubada iyo waxaa weyaan feer iyo halaad iyo saa yeeshaba caado aad u liidana ahayd marka qoftaas waa qof la dilay oo biniadam laga qaaday war waxaasaad u dulqaadan jirteene in adinkoo isnadiifin kara oo muxuu ahaa waxaba yaraatay wasak dharka dharka iska bedeli kara oo solbis yeeli karo in saddex afar bilood iyo toban maalmood sabri weydaan warkaas war linka dhegeysana ma ahu nabigu yihi sala allahu calayhi waalihi wasalm mesha linka soo qaaday fiiriya iyo nicmada lidingey ma intaana sabri laadiin jooga saas waa warkee hadalka saas u dhigmaya wallah aclam xadii an kun saddex kun shan boqol iyo labaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nas abarna isxaq ibn ibrahim alxandali qaala xadaanaa anba'ana jariir cabdilxamid adabi wa iqa can yaxya ibni saciid alansaari maya yan saciid keni miya isaga laftarkiis wa ahy ya waa un nasabkiisa la dabagalay yaxya ibn saciid alansaari waa iqa wajaduhu awowgiis waa kii awowgiis marka waa qays sooma qad adraka nabiya nabigeenna ayuu soo gaaray sal slm can xumayd ibn naafic alansaari mowlaahum iqa can zayn binti umi salma can umi salmata radia allahu tacala canhum wa ummi xabiibata hadda marka xadiidka waxaa wada wariyey umu salme iyo umu xabiiba radia allahu taala canhuma qaalataa waxay yidhaahdeen jaءat imraatu haweeney ba u timid ila nabig u timid sal slm faqaalat waxay tii imratii gabadhayda twafii canha zawjuha ninkeeda ayaa geeriyooday ama ninka ayaa ka dhintay wa inii ana ahaafu calaa cayniha isheedan u baqaa afa akxuluhaa miyaan u indhakulaa indhakul mu marya faqala wuxuu rasul lah wuxu sal slam qad kaanat waxay ixdaa midiin tajlisu mid fadhiisata xawlan hal sana oo cidda tirsato wa inamaa in kala meen hiya tan hadda liis amray wa arbacata ashhurin afar bilood iyo cashran toban fa kaana alxawlu sanadka hadduu ahaada tii hore u noqda marka hadalkii hore faida kaana xawlu sanadkii hortuu ahaado oo sanadkii la gaaro kharajat gabadhu way bixi jirtay waramad waxay tuuri jirtay waraaha gadaasheedana bibacara dega ama dega muxuu ahaa geel ha noqoto haaliban degada taasbaa yara weyni amaba wax kale ha noqota diga intay soo qaada ayay gadaal u tuuri jirtay macneeda maxay ta marka duquusta iyo waxyaaba la samaynaa soomaalidas ma soo gaarteen iyadoo haweenayda umasha ah markay masquul iyo ifbax ubaxaysa ay aadaysa bir iyo gacanta loo gelin laha ma soo gaarteen ma soo gaarteen waa duquus waxba ay ka jirin duquus waxaa weeyaan caadaad aan diin ku qotamin waa imtixaan ah marka tanna waxaa weye caado oo jaahili ah oo waxaa weeyaan diga ayaa loo gacan gelinayaa marka ay soo baxaysa marka ay gadaal tuur guriga ay ka soo baxday gadaal lagu tuuraysaa maxay ta macneeda mataqaanaa macnaheeda waxaa weeyaan sanadka kaamilka ah oon meesha ku jiray oon ku uray oon ku qurmay markii loo eega xaqa ninkayga ad igu lahaa digaan la tuuray ma macnay leeda digadaas waxaa wey uma dhiganto wax macno lamaaha wa yani yacni hataa in ay meeshu ku urtay ay ku rafaaday ay ku dhibooto ku dhibaatootay oo xuquuqdeedii meesha lagu baabi'iyey bas looguma dayin wax ma inay haddana waxaa laga mxu ah, laga sayaxayaa ya in ay waxaas wax mahaba yaraatay macno ay laheenoo waxaas xdeef lama ahayn ya meeqaa cuduro kudhici qofkaas meesha ku jira oon qabaysanayno biyo taabanayno xaalad waxay runta annab cadeehay marka xaaladdaas ka baxdeene adinkoo nadaafadda iyo wax idiin ogolay dharkiina iska badashaan oo haakada intaad adkayta ayuu nabigeenna kolley buu ula jeeda wallahu aclam waaya xadii saddex kun shan boqol iyo saddexaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nas akhbarna maxamed bin bashaar wabundaar qala xaddathana cabdulwahaab بن cبdالمجيد اتقف وثقة تغير قبل موت بثلاث سنين قال سمعت نافعا مولى cبداللahi بن cمر يقول isagoo عن صفية بنت أبي cبayd athaqafiya gabadhaas waxaa la yidhi nabigeenna way soo haleely sal slam daara quطni wuu inkiray cijlini wuxuu yidhi waa iqo gabadhaas radia allahu ta adaha waraximaha annaha gabadhaas safiye ah samicat waxay ka maqashay xafsa binti cumar zawji nebi sal slm xafsa cumar oo nabiga ala sl sl xaaskiisa ahayd ummuna ayay ka maqashay can nebiyi nabiga iyadoo ka sheegay sal slm qaal nabigeennu yidhi laa yaxilu uma banaa limra'atin haweeney tu'min rumays bilah alweyn walyowm alaakhir maalinta aakhira tuxidu inay u asay ama isu basaasiso calaa mayitin qof dhintay fowqa alaati saddex in ka badan ilaa calaa zawjin zawj iyo xaas ninki ninkii mooyane fa inahaa iyada tuxidu calayhi way u isu basaasinaysaa arbacata ashhurin iyo cashran afar bilood iyo toban habeen ama maalmood saddex kun afar boqol iyo shan boqol iyo afaraad xadiiska ah waa xadiis saxiixa qaala alimamu nas abarna cabdullaahi ibnu sabax cabdullahi ibnu sabax alhashimi waa imaamun xaafid xuja qaala xadaana moxamed ibnu sawa السدوسي وصدوq rmy بالqدر qال أmاna سعيid بن أbي cruبة سعيد بن أbي cruبة waa ثiqة xاaفظ يudلس kaثيirا عن أyوب بن ktyaani waa imaamkii عن ناaفع عن صفية بنت أbي cubayd عن bعd زواج النبي صل sلم bacdiga waa noo soo hormartay inay ahayd xفصة وعن أmi سلمة أن النبي nabgena صل sل q nabgena وxuu yidhi laa yaxiل uma banaan لمrأaة haweeney تؤmin rumays biالlah haweeney اليوم maalinta akhر uma banaano tuxidu inay isbasaasiso calaa meyitin qof dhintay agtara min alaaa ayaamin saddex maalmood in ka badan xataa abeed ha noqdo walaalkeed ha noqdo aqriba ha noqdayna ilaa calaa zawji nin mooyane fainahaa iyada tuxidu waxay u asaysaarataa ama isu basaasisaa arbacata ashhurin afar bilood iyo cashran annaga marka midkan cadow madax lagu xirto wax kusoo aroorin gacan kuma hayno an kun eh, adii saddex kun shan boqol iyo shanad waa xadii saxiixa ama adii xadiidka rwan ayuu la tooyahay akhbarna maxamed ismaaciil ibn ibraahim waxaa dhalay ibn culaya alasadi waa iqa qaala xadaana sahmiy yacni cabdullah yacni cabdallah ibnu bakr waa iqatun xaafidun imtanac min alqada qaadinimo alle ayaa loogu yeerayo isaga tagay qaala wuxuu xadaana saciid min abi caruuba can ayuub can naafic can safiya binta abi cubayd can bacd azwaji nebi sal slem wa hiya umu salma can inebi sal slm naxwahu intaas marka waxaa ku ilaaday oo ku gabagaboobay baabkii ahaa baabu cidat mutawafa canha zawjuha ee ku gabagaboobay baabkan waa dheeryahay wakhtigana waa dhammaaday hada wallahu aclam wsal la sl abd rasul mustafaa